رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين riyaad saalixiin qaybtii karaamada awliyaashu ay lahaayeen ayaan weli ku jirnaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacata rasuulu ullah rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu diray casharata rahqi toban nin cayman oo ilaala ah casharata rahqin ayuu rasuul ku diray rahqi xagga luqada waa tirada toban ila alarbaciin inta u dhaxaysa sidaa darteed buu rasuulku tilmaamay inay yihiin inta uu diray ama xadiidku uu tilmaamay cashrata rahtin toban min cayn ilaaliyayaal bay ahaayeen ayagoo eri ah inay soo xaal fiirfiiriyaan oo ay meelahaa soo tajasusaan oo ay akhbaar markaa ka keenaan caynan sariyatan oo sariya ahaatana sariyada macnaha ayadana waxaa loola jeedaa waa guud waa toban ilaaliyo ah amase ah sariyo cayn ah waa qidca iyo gobol ciidanka ka mid ah say akhbaarta cadowga u soo tajasusaan oy markaa usoo soo ogaadaan wa amma wuxuu madax uga dhigay calayhim tobanka korkooda caasim ibnu faabit al ansaari ninkaasi xaajigii caasim bin qaaqib la yidhaahday reer ansaareed ah ayuu nebigu madax uga dhigay sala allahu calayhi wasalam faintalaquu way tageen tobankoodiiba xataa idaa kaanuu ilaa ay ahaadeen ama ay gaareen bilhad meesha lagu magacaabo bilhad bilhadati had-a meel markaa la yidhaahdo haddaba waa mowdic toddoba meel isqaan u jirta ayaa markaa la yidhaahdaa xataa idaa kaanu ilaa ay ahaadeen ama ay ku sugnaadeen bilhad waa bayna cusfaan wa maka maka iyo cusfaan bay u dhaxaysaa dukiri waxaa loo sheegay nimankii saxaabada ahaa lixayin qabiil baa loo sheegay oo min huday reer huday ah yuqaalu lahum loo yidhaahdo bani laxyaan reer bani laxyaan baa la yidhaahdaa qabiil reer bani laxyaan la yidhaahdo ayaa loo sheegay oo niman saxaabadii nebiga ka mid ah ayaa halkaa maraayaa la yidhi fanafaruu waxay macnaha way soo gurmadeen lahum ayag oo way soo qabagaleen oo way soo carareen oo waxay u soo gurmadeen lahum ayaga biqaliibin wax u dhow min mi'ati rajulin boqol nin raacnin oo shishka ku dheereeya raabka waa dadka ganida aad markaa u yaqaana waa toban nin keliya boqol bay ka soo dabadireen oo shiishmada aad u yaqaana faqtasaw waxay soo raaceen aafaarahum raadadkooda way soo dabagaleen oo way soo raad gureen faqtasuu way raad gureen aafaarahum raadkooda raggii muslimiinta ahaa meeshii ay mareen raadkoodii intay raaraadiyeen qabiilkii gaalada ahaa yay soo dabagaleen falammaa goortii axasa uu dareemay bihim ayaga caasimu caasim waa ninkii tobanka madaxda u ahaa oo nebiga madax uu uga dhigay iyo wa asxaabuhu asxaabtiisii sagaalkii nin ee la socotay iyo casi markay dareemeen in lasoo dabagalay najadu waxay uga dhuunteenay ay magan galeen ilaa mawdici mawdic meel ay uga dhuunteen oo ay ka galeen fa axaaqa bihim waxaa qoobay muslimiintii alqowmu qoomkii markii ay meellaada galeen baa la ogaaday kadib baaskuweer lagu qabtayoo saasaa markaa loo qoobay ayagoo dhanba faqaala waxay yidhaahdeen inziluu soo dega tobankiinaba soo dega muslimiintii la yidhi fa acqaw waxay siiyeen waxay siiyeen biaydiikum fa acquu biaydiikum gacmihiina iiga macnaa isdiibaa loola jeedaa walakum alcahdu ballan ayaa idiin sugnaatay iyo walmiifaaqu ballan adag allaa naqtula inaynan dilaynin minkum xaggiina axadan hal qof xataa idinka dili mayno gacmaha kor u taaga soo dega isdhiiba waxaa ballan nagu ah hal qof idinka idinka mida inaan idinka dilin nimankii gaalada saasay yidhaahdeen faqaala caasim bin haabid wuxuu yidhi ayuha alqawmu warqoonkaanow rag iga socday buu ula jeedaa amaa ana anigu falaa anzilu ku degi maayo calaa dimmati kaafirin gaal ballantiisa ilaan ballanba ma laheen kaafir ballantiisa ku degi maayo aniga ha idilaano amase say doonaan ha iyeelaana buuyi allaahuma ilaahaye caasin baa yiri akhbir u sheeg canaa xaggeena naga gaarsiiy nebiyaka nebigaaga sala allahu calayhi wasalam inaad qabtay la ku dhegan yahay ilaahiyou laga gaarsii nebigaaga moobel ma jiro talgaraam ma jiro fahayn ma jiro meel lagala hadla ma laha ilaahay bay dhambaal u mariya subxaana watacaala tacaala allahuma akhbir cana nabiyaka ilaahow nebigaaga nooga sheeg xaggeena faramow faramawhu faramawhu waxay ku tuureen waxay ku tuureen binnaqli gamuur neefkay ku tuureen faqataluu way dileen way dileen caasima caasim way dileen markuu yidhi aniga ballangaal ku degi maayo ilaahayna uu dhambaal u dirsaday uu nebigiisii in la gaarsiiyo caasim waxay ku soo tuureen tallaab wayna dileen wanasala ilayhim waxaa u soo degay gaaladii xaggooda alaatatu nafarin saddex nin ayaa soo degtay cala alcahdi waalmifaaq bayna ku soo degeen ballan iyo miisaaq miisaaqu waa ballanka adag ee la xiray ee la guntay xoogga badan ayay ku soo degeen minhum waxaa ka mid ahaa saddexdaa khudayfe ayuu ahaa kii koowaad iyo wazayd iyo wazay bin dasin bin datina zayd bin datina ninka lagu magacaabo wa rajulun aakharu iyo nin saddexaad ninkaa saddexaad cabdullaahi ibnu taariq uu ahaadaa la yidhi waa khubay iyo zayd ibnu badna iyo nin saddexaadood cabdullaahi ibnu taariq markaa la yidhaahdo falama istamkanuu markay makansadeen minhum xaggooda oo ay gacanta ku dhigeen macnaha saddexdii nin ee soo degtay markay gacanta ku dhigeen gaaladii aqlaquu waxay fureen awtaaqi sidyihim xargigii ku xirxirnaa ee qaansooyinkooda qaansooyinkooda xargihii ku xirxirnaabay furfureen faradacuuhum bihaa saddexdii wiil bay ku xirxireen balantii bay ka baxeen macnaha way xirxireen faradacuuhum biha way ku xirxireen baa la yiri biha qaala rajul ahaaliku ninkii saddexaad wa cabdullaahi bni taaliqe ayaa yidhi haada kan walu lqadari ballanfurkii ugu horeeyey waayo hadda maxayna dhahayaan wax keliya idingaadsiinayna sawmaa maxay noo xirxireen waa qadab iyo ballanfur iyo qiyaamadii ugu horaysay ay markaa sameeyeen wallaahi laa asxabukum idin raaci maayo buudaanigu ma idin raacay inna waxaa iigu sugan bi haaulaa'i kuwa eh, eh, uswa ku dayasho cuswo ayaa iigu sugan buu yidhi cuswo macnaha waa qudwa yuu ula jeedaa yuriidu alqatla dilkuu ula jeedaa kuwaa aad disheen macnaha toddobadaa kale aad disheen ayaa aniga qudwo iigu sugan ma ibi raacaayo fajaruuhu way jiideen wacaalajuuhu way sirsireen macnaha way la hadleenoo waxay isku dayeen inay kaxaystaan faabaa wuu diiday ay yasxabahum inuu raaco si kasta ayay ugu talagaleen inuu raaco laakiin wuu diiday faqataluuhu asagana way diideen yaa soo haray laba wanqalaquu waxay la tageen bikhubaybin iyo wasayd ibnu dafina ayay la tageen hubay ninka lagu magacaabo iyo zayd ibnu ayay markaa xataa faa'uuhumaa ilaa ay ka iibiyeen bimakata maka maka intay geeyeen iyo maka ka iibiyeen bacda waqcati badari waa dagaalkii badan markuu dhacay kadib waayo wiilashaan dagaalkiibay ku jireen reer makana waxay ka dileen dad bay ka dileen ciid baaba loo qabayo aad baa loogu dhaarsanaa khaasatan hubay saa darteed ayay marka ka iibiyeen fa bataaca banulxaarifi reer banuulxaarif ibnu caamir bin nawfil bin cabdimanaaf waxay iibsadeen khudayban bay markaa iibsadeen khudayb ayay markaa gateen ayaga wa kaana khudayb wuxuu ahaa huwa asagoo qatala kii dilay alxaarifa xaar buu dilo aabahood ah yowma badrin maalintii badan ciil baaba loo qabay ciidbay markaa u qabeen nimankii cadayga u ahaa ee dhiilka u qabeen yay ka iibsadeen macnaha oo ay ka gabeen falabita wuu nagaabay khubay cindahum agtooda reer bani xaar ayuu ag joogay casiiran asagoo qataal ah asagoo maxbuus ah ayuu agtoodii ku nagaa cabbaar bay hayeen xataa ajmacuu ilaa ay go'aan ku gaareen oo ay ku kulmeen calaa qadrihi dinkiisa inay dilaan yaa markii dambe go-aan lagu gaaray beri oo kale isagoo la dili rabo fastacaara wuxuu ka aadiyaystay uu ka amaasadou ka qaatay min bacdi banaati lxaarifi reer bani xaarif gabdhahooda mid ka mid ah ayaa wuxuu ka caariyaystay muusaa sakiin buu ka caariyaystay ama midi macnaha eh, gabdhihii reer bani xaarifa ee reer bani xaarif uu u ahaa gabdhahoodii mid ka mid ah ayuu yidhi isii muusa muuse waa sakiin ama waa midi yastaxiddu biha uu ku basaas basaastirto timaha hoose inuu isaga xiiro bacdamaa beri la dili rabo inuu ilaahay u tago asagoo markaa nadiif ah yastaxiddu biha uu ku hoos eh, xiirto taasaa loola jeedaa macnaha yastaxibu biha yalxaqu biha caanatahu wa timaha hoose inuu markaa isaga xigo faacaadathu way u caadiyeysay marka way siisay faacaadathu fadaraja waxaa soo guurguurtay bunayun canug yar lahaa ayada ay gashay gabadhaa midida iyo sakiinta u caadiyeysay ninkii qataalka ahaa ee beyladili rabo canug ayadaa ay dhashay yaa u soo gurguurtay wahiya ayadoo raakibatun inuusan wuu soo gurguurtay kii yaraa xataa aataahu ilaa uu u yimid khubayb khubayb uu u yimid fawajadathu eh, waxay heshay gabadhii mujlisahu asagoo ku fadhiisiiyey oo canigiira oo ku fadhiya calaa akhadihi cajarkiisa waa khubayb dabkiisa waalmuusa mididiina biyadihi khubay gacantiisay markaa ku jirto waa argagax waayo ninkan wuxuu dhooranayo malaha waa asiir marka hore ta labaad ciid bay ku qabaan ta saddexaad beribaa la dili rabaa marka wuxuu dhaafanayo malaha camalkan dhaqta u saaran midina uu haysto inuu qalo ayay u dhowdahay soo maaha mar allaala markay tii aragtay fa way argagaxday gabadhii fasracatan argagax carafahaa uu aqoonsaday khubaybun khubayb gabadhii aad bay u argagaxday ilay miduu gacanta ugu jirto caniggiina dhabtuu ku haystaa khubayb wuu gartay inay cabsanayso hooyadii faqaala wuxuu yidhi atakhshi ma waxaad ka cabsanaysaa an aqatulahu inaan dilamiya waxaad la argagaxaysay canigaan sidiga ah ee jilbaha iiga fadhiya inaan diyaad ka cabsanaysaa miya ma kuntu liafcalu daalika ma ihi mid samaynaya arrintaa maa kuntu ma ihi liafcala daalika arrintaa mid samaynaya muslimiinta karaamadaasay lahaayeen waxyaabo fara badan ayay ka sariigan jireen canugaanyariiskaa si kastood ii gasheen oo aad intii gaarsiiseen ani dhibaato ma gaarsiinayo buu yidhi ma samaynayo qaalad waxay tiri gabadha wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa ra'aytu ma arkin asiiran maxbuus ama qataal khayran ka fiican oo ka khayr badan min khubaylin khubayl muslimiintu waxay ahaayeen cadowgood xataa way u marqaati kacaayeen dadkay fiican inay yihiin wanaagga wuxuu cadowgaagu kuu qiray raakibka ku hadduu ku caawiyo khiyaanadaadii beentaadii dhibkaaguu ogaado ka banaankaa ka waran waa dhibaato aad iyo aad u weyn mashaakilka ma haystaa muslimiin haddaan nahay beenteena bannaanka loo soo bixiyaa khiyaanadeena bannaanka loo soo bixiyaa weliba dadkii aan islaamka nala ahayn baa waxay nagu tilmaamayaan xaaladda marka saa darteed gabadhii waxay ammaanaysaa huday cadoonimona way u haystaan ma arkin bay tiri asiir iyo asiir iyo maxbuus iyo qataa khudayd ka khayr badan fa wallaahi baan ku dhaartay laqad wajadtum waxaan helay yowman maalin ya'kulu asagoo cunaya qidfan qidfi asagoo cunaya waa mataqaanaa xirmo rucubna waa la yidhaahdaa oo min cinabin canac oo weliba fii yadihi gacantiisa ku jirta xirmo canac ah iyo rucub rucub canac ah waa hal manosaa isku haysataa oo kiyadii gacantiisa ku jirta wa inahu asaguna lamutaqun wuxuu ku xirxiran yahay bilxadiidi katiinad buu ku xiran yahay xagii ka keenay gacantiisa katiinadaa ku xihan birbaa ku xiran howliyi ilaahi wa subxaana watacaala kadibna wuxuu cunayaa rucub oo timir markaa ah wamaa bimakkata kaaga siidaa dalmakana maba lahanba maalinta min famaratin wax miro ah waxtimaar ahna waqtigaa ma jirin wa kaanad waxay ahayd taquulu mid tiraahda imantaasi inahu kaana risqu risqi buu ahaa rasaqahu allaahu ilaahay uu ku arsuqay khubayban khubayb risqi ilaahay khubayb ku arsuqay buu ahaa falammaa kharaja markay ula baxeen bihi asaga min alxarami xaramkii xaggiisa ay kala baxeen liyaqtuluuhu say ugu dilaan fi lxilmi xilligasay marka ugu dilaan waa ayagoo jaahiliina qataa xaramku way ixtiraami jireen xaramku way wadaagin jireen xaramka waxay arki jireen meel sharaf iyo qiimo leh sidaa darteed baa waxay ka saareen falamaa kharajuu markay ka bixiyeen bihi asaga min alxarami xaramka liyaqtuluuhu fi lxilmi say xilliga ugu soo dilaan qaala lahu wuxuu ku yidhi wuu la hadlay qubayr oo wuxuu ku yidhi khubayr dacuunii hidaaya war qaafa usalli aan tukaday rakcatayni laba ragcadood laba ragcadood aan ilaahay dartii u tukaday idaafa intaadan idiilin fatarakuuhu way ka tageen way sii daayeen oo dukay dhaheen farakaca wuu rukuucay ama wuu tukaday ragcatayni laba rakacadood fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu haddaadan ii malayn lahayn annamaa bii waxa igu sugan jazacun argabax inuu yahay la zidtu waan ka siyaadsan lahaa toban iyo shan iyo toban iyo labaatan ragcaad baan tukan lahaa laakiin waxaan ka baqay inaad ii malayseen inaan argagaxayo alla fiiriya fulaya dilkoodna caya salaadu isku baadbaasaynaya inaad idhahdaan baan ka baqay ma ahayn haddaadan taa ka baqi lahayn waan siyaadsan lahaa labada ragcadood allaahuma ilaahay uu habaaray axsihim koob cadadan tira ku koob buu yidhi ayagoo dhan bu wax tirin karka waqtulhum ilaahayow laadkoo dil badadan ama bidadan gobol gobol u dil buu yidhi dagaalku noogu fasiri doonaa gobol gobol u dil ayaga oo cadcad u dala jeexjeex ama se ayagoo ah taan waa lagu fasiraa walaa tubqi minhum ha ka reebin xaggooda oo ha baaqi yeelin axadan halla ha buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi qurad shicirkan aa falastu ubaali xiina uqtilu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci wadaaka fii daati ilaahi wa in yashaq yubaarik calaa awsaabi shilwin mumazacin goygaas markaa tiriyey falastu midhii buu yidhi ubaali mid u aabbayeelaya xiina uqtal haddiiba lay musliman anigoo muslimaha cala ayi junbin meel allaala meeshii dhinaceeda kaana uu u ahaado lilaahi ilaahay dartii masraci labdankee masraci macnaha meeshaan u dhacaayo oo ku dhimanayo ku labdoonaayo ama dhinacaan ha ahaado ama dhinacan kale xaggiiga ilaahay dartii laydinayo weeye wadalika kaasi fii daati ilaahi waa ilaahay awooddiisii in yasha haddii uu doono ilaahay yubaarik wuxuu barakaynayaa calaa awsaar shilin jir xibnihiisa shilin oo mumazahin yubaarik calaa awsaari shilin awsaari shilin macnaha waa cubur iyo xibin waa jir xibnihii ayuu ilaahay barakaynayaa oo mumazacin go'go-ay macnaha ama la dooyey shil ayuu ilaahay barakaynaya subxaanahu wa tacaala mumasaq waa jasad iyo gobol qidca ahoo la googooyey oo muqatica yuu ilaahay isku keenaya subxaanahu wa tacaala wa kaana khudayb wuxuu ahaa huwa asaga sanna qofkii u jireeyey ama sunneeyey likulli muslimin muslim kasta qutila loo dilahayo safdan toogasho alsalaata inuu salaad tukado waa saxaabigii ugu horeeyey jibureeyey in ilaahay dartii loo tukado wa akhbara uu u sheegay yacni ana nebiga sal alla calay wasalam asxaabahu asxaabtiisii buu u sheegay yowma usiibuu maalintii la asiibay khabarhum qabarkooda waa tii caasim uu yiri ilaahu naga gaarsiiye nebigeeda nebigii baa la gaarsiiyey markii la gaarsiiyeyna saxaabadu u sheegay maalintii la asiibay khabarkooda wabacaqa waxaa naas dad baa soo wabacaqa naasun oo min quraysh wabacaqa way soo direen naasu naas oo min qurayshin quraysh ka mid ah ilaa caasim ibni taabit bay dad u soo direen caasim ibni taabit qofkii xasuustaa waa ninkii madaxda u ahaa ee ugu horeeyey yiri aniga gaar ma raacaayo balantiisana u degi maayo oo la dilay waxay ogaadeen reer maka oo qurayshi in caasim uu meydkiisa meel yaala markaasay dad u soo dira si madaxa looga soo gooyo madaxiisiina loo keeno saasay markaa rabeen ilalciil bay u qabeenoo gabar gaalada ka ah waxay ku nabartay caasim madaxiisa ku fadhiisato inay khamri ku cabi doonto inay khamri ku cabi doonto asagana wuxuu ilaahay ugu madray baa la yiri in ilaahay korkiisa ka ilaaliyo gaal uma soo saabani allahu akbar taasuu markaa ku nadray uu bushrad markaa ku galay marka caasir ninka lagu magacaabo koox oo ka mid ah ee quraysh ayaa waxay u soo direen dad xiina markii xudiduu loo sheegay annahu qutila in la dilay an yu'tuu inay la yimaadaan bishayin shay oo minhu jasadkiisa ka mid ah madax inay ka soo gooyaan yucrafu lagu aqoonsado inuu asaga la dilay wa kaana caasimna wuxuu ahaa qatala rajulan nin buu horay u dilay oo min cudamaacihi qurashkooda waaweyn markaa ka mid ah horay ayay qeyb ugu qabeenay sidaa darteed ayaa qoraysh horay ayuu nin cadiim ah uga dilay nin cadiim ah ayuu horay markaa uga dilay sidaa darteed ayay ciid u qabeen dadbay u soo direen si gobol ahalkiisa ka mid ah loo soo gooyo markii la yimid ayagoo mididoodii wataa fa bacafa allaahu ilaahay baaba wuxuu u soo diray licaasibin caasim midla dullati wax dalafoo kala ah. wax hoos oo kalaa ayaa loo soo diray oo min oo min addabri shinnimaka ah waa nooc shinnida ka mid aho xuun ama xaan ayaa la dhahay waa baal sida shinida u eego asagoo dhanba wuu qaylinayo buuqaaya oo sidii dalladda oo kale ah yay saas isugu harisay way u dhowaan kara oo ma jirto xamathu waxay ka ilaalisay casin min rusulihim rusushii loo soo diray dadkii loo soo diray inay madaxa ka soo gooyaan ama jasadkiisa wayba ka ilaalisay falam yaqaduu way awoodi waayeen oo way maysan awoodin ay yaqatacuu inay ka gooyeen minhu xaggiisa shay-an waxba markay u dhowaadaan soo leelaadaa shiniidii ama xoonkii baa isugu imaanaya xoonkii baa isugu imaanaya xoonkii markaasuu ku soo ordaya markay qisadu meesha maraysay taariikh waxay tilmaantaa waxay ahayd habeenkii wax ma aragto bal aan sugna ilaa habeenkii laga gaaro habeenkii markii la gaaro oo ay kala tagaan aan tartiibku dusno saasay markaa yidhaahdeen amase markii gabalkii uu markaa dhacay waayo ilaahay baaba habeenkii intaan la gaarinba wuxuu keenay baa la yidhi rooc cirka iyo dhulka isqabsaday daruur madow intay timid roob da ayagana meel ay fadhiyaanay kala tageen oo ay leeyihiin caawa u imaada ama beri subax roobkii waa la qaadanay daarkii ayaa la tegay markay meesha yimaadeen maxaa ii dhiibatay ayay madax ku gooyaan iyo jasadka ka goynayaanoo ma jirto ilaahay ayaa ilaaliya subxaana wa tacaala ilaa hadda ilahay waa gaarmaa meeshuu jiro subxaana wa tacaala saa darteed saas idiin tilmaamay horay uu kugu nadaray jasadkiisa inuusan mushrik taadanin ilaahayaa ka ilaaliya subxaana wa tacaala xoonkaasaa alla u soo diray ama shinida daba asaa noogu fasiri doonaa insha allahu tacaala an minhu shay-an rawa bukhaari qowl wuxuu yidhi alhadat waa mawdic waa meel waa meel saan soo tilmaanay isfaani marka u dhexaysa wahulla alsaxaaba waa sidii daruur oo kale addab annaxlu waa shini wa qowlu uu yidhi uqtulhum bidadan bikasri lfaaci ba-da oo la hoos dhigo wa fatxiha waa la kordhigi karaa allahuma aqtulhum bidada ama badadan waxaad tiraahda waa isku mid faman kasara qofkii kasriye hoos dhigay qaala wuxuu yidhi huwa jamc waayo oo bidad ah bikasri ilbaa wahwa annasiib wa macnaahu uqtulhum xisasan gobol gobol munqasima munqasimaayo xisafkaba kala go'go'an likulli waaxidin minhum nasiibun ilaah mid kastaayo kamida qayb mataqaanaa muqool oo habkaa u dilgeeye waman fataxa qofkii u dhigay maqaalo macnaha waxaa uga jeedaa mutafariqiin ayagoo ah fi lqatli dilka waaxidan bacda waaxid min altabdiid bay ka timid waa kelikeli kana xagga ha lagu dilo kana xagga ha lagu dilo kana xagga ha ku dhinto ilaahu saas yeela haddii la qasriyana waa gobol gobol cadcad ilaahyo markaa u dil oo waa loola jeedaa waaxidan bacda waaxidin waa min atabadiidi wa lbaabi baabka owliyada karaamadooda waxaa ku sugan axaadiidun kaiira axaadiid fara badan saxiixatun saxiixa ah sabaqad way noogu soo hormareen fii mawaadicaha boysaskooda oo min hada alkitaabi kitaabka laftigiisa ah minhaa waxaa ka mid ah xadiidu alghulaami kii yaraa xadiiskiisa qofkii xasuusta waakee alladii kii waayo kaana ya'ti araahiba waasaaxiba u tegi jiray raahibkii saaxibka wiilkii sixiroolaha la yiri sixirka bar ee hor fadhiisan jiray ninkii ee raahibka ahaa waa towbad dhagaxay soo qaatay baa ilaahay daadadan ku dil haddii sixroolaa waxiisa ay been yihiin oo raahibka uu fiican waxiisa waa kii ay dhimatay waa kii doon kasta la iyo guur kasta la saaro in laka badbaadiyey xadiiskii noocaas ahaa ayaa ka mid ah wa minha waxaa kaloo ka mid ah xadiidu juraj juraj xadiidkiisa yaa xasuustaa xadiidkii juraj ayaa ka mid ahoo markay garaaceen oo gabadhii saaniyadda ay caloosha waxa ku jira juriij baa tahay intuu caloosha saa uga riixay buu yidhi yaa qudaman abuuka yiro yaa qudamay waxay dhalay buu yidhi qowsaan adiga ma dhalo waa laguma sabirinaya waa kalaam ilaahay sii subxaana wa tacaala kaana meesha munaasab buu ku ahaa habay baan ku soo marnay wa xadiidu asxaabi llah godka wiilashii ama asxaabtii godka xadiidkoodii yaa xasuusta taala alladiina kuwaasoo atrabaqat ay ku daboolantay calayhim korkooda assakratu buurta saddex nin bay ahaayeen saddexdaa nin oo intay god galeen ama roob intay ka dhowteen oo buurta intay ku soo duutay godka afkiisii u daboolay say u soo baxan bay waayeen waa kii mid kasta ilaahay geliyey kuna sino ka badbaaday kulawaankuu asxaan u sameeyey kuna shaqaale uu shaqaaleeyo xanaaqay yuusan ku dayanin lacagtiisiina u maalgeliyouga shaqeeyey wa awliya waa karaamo ilahay siiye subxaana watacaala tacaala alladiina kuwaasoo caqabaqad dabootantay calayhim korkooda asaqratu buurti wa xadiidu rajul ninkii xadiidkiisa yaa xasuusta kaana waa kee aladii samica maqlay sawtan qadka fi saxaabi daruurta oo yaquul dhahaya isqi waraa'i ee daruuray xadiiqata fulaan hebel beertiisa ninka intuu maqlay daruurta oo lala hadlayo la dhahaayo war daruuray intaad dacdid meel hebel ku dace waxaad tagtaa meel hebel kadibna kadibna beerta hebel waraabi waa karaamu ilah subxaana wa tacaala beero dad oo meesha ku yaala beertaada keligeed roob u yimaado waa karaamii ajaa'ib aad iyo aad markaa u weyn iyo wagayri dalika wixii ka soo haray waddalaa'ilu fi lbaabi kafiiratun mashhuura dalaa'ilooyinka baabkana wuu farabadanaya waa macaan wabilaahi towfiiq ilaahi baana towfiiqda iskale wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala maa samictu ma maqlin cumara radia allahu canhu yaquulu ku yiri lishaykun shay qofun weli inii la adunuhu waxaan u malaynayaa kadaa saas ilaa kaana kamaa yadunnu sida u maleeyay noqon jirtay ilaahay xaqa wuxuu yeelay calaa lisaani cumar radia allahu tacaala canhu cumar waa miduu shaytaanku ka ordi jiroo ka carari jiray markuu arko saa darteed cumar ma jirin shay uu yidhaahdo waxaasaan u malaynayaa ilaa suu u maleeyo ayay dhici jirtay waa karaamo ilaahay cumar siiyey subxaana wa tacaala hadday qowliyaasha ilaah yaan la dhibin awliyaasha ilaahay faraha laga qaada awliyaasha ilaahay dadka diidano iska ilaaliya dadka weli aysan ahayn sheeganayo iska jira idinkana dadka oolada ilaahay baryaayo idinkana iska ilaaliya waa shirkiga gaalnimo kitaabu umuuraanu geli doonnaa arrimooyin oo la diiday mamnuucna markaa ah meeshaas inoo jirto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala tacaala aclam